bismillahi raxmaan raxiim kulan wacan wanaagsan saaxiib yaala dalkiin meel waliba ood joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal oo gooraan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha kulmiye ee magaalada tan muqdisho kale cana wanaagsan saaxiibayaal idilkiin meel waliba oo joogtaan waa maalin arbacaha taarikhdan waxay ku beegan tahay ka bisha sideedaad ee agosto sanadku waa labaatan qodobada ogaal hadii aan la yidhaahdo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka hoosgarabsanaya oo ku sii dhowaanaya degmada ceelbuur ee gobolka galguduud wararkii u dambeeyey ayaan idin hayna ciise dagaalna waxay saaka ka taagan tahay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo khasaaraha weerar duuqayn ahaa oo shalay ka dhacay magaaladaas ayaad maqli doontaan qodobada kaload maqlaysaan waxaa ka mid noqonaya in ka badan toban qof oo ku dhintay shil gaari oo ka dhacay dalka mexico iyo shirka brigsi lagu magacaabo oo ay hogaaminayaan dowladaha gutunka weyn shirkaas ee shiinaha iyo ruushka oo maalintii labaad ka soconaya dalka koonfur afrika qodobadaas iyo dabcan wixii war nagu soo kordho iyo xubnihii joogtadaha ah ee barnaamijka kaga barateen ayaa qaybkaa saaxiibayaal oo u diyaar garooba dhegeysiga barnaamijka oga iyo dibadaba dhammeeya dabeen labadeed ku baaq dabkii gobonnimo balbeli midaan de midogo ku dirtaye dadaal halkiyo dibaddaba dhammeeya dabeel nabadeed ku baaq dabkii gobonimo belbeli midaan demido gobriyaasa cilmi baarisay dibna hagaabsaday dalqami dareenka dawaray darari abtiga daxashaday dihnadii dindiin maanliyo dirti goon cilmi baarise dibnaha gaabsaday qalbiga daxashaday dihnadii dindiin maanliyo dirti waxaad doontaa xaqiiq waxaad u dirtaa aqoon waxaad u dagaalantaa midaan dembi kuugu jirin midaan dembi kuugu jirin waxaad doontaa xaqiiq waxaad u dirtaa aqoon waxaad u dagaalantaa midaan dembi kuugu jirin midaan dembi kuugu jirin waxaa heshiistihiin dantana isla leedihiin midkaad isku diintihiin dodona ku heshiistihiin isla leedihiin naftan dirashada la la dhoo waxay damacdaan aqoon tan diraashada la baray dayaysa wax doon la dhaho waxay damacdaan aqoon Shamaran dayowdeen talankaca durbaan garasho ugu deeq uduubanin doonistii u doodan dantuu lahaa kadahan xaqiiqadii ku daashee daleesha madhan dayowdeen talankaca

रे inay ku dagaan guri inay ku dalilahayaan dareemi ag durbaan dadka iigu sheege durban durban durban durban dadka iigu sheeg waxay u difaacayaan oo ay ku darbaynayaan inaani daareemin abid baan dabka iigu shiiye daliliima doorsamaa duruusta cilmiga dawari dilaaci samaadaasu durbaan dadka iigu shiiye samaa duruusta cilmiga dewey dadka iigu sheeye waxay deeqdaa bulshada waxay miirtaa dembiga dushaday nuurisaa u tahay dalkayn cadaasa tahay duuqiyo waxbay u tahay dunyada barakay u tahay diintana dhaqan bay u tahay الجدال سيدي هو بشي دادان سيدي طيحي يفتار سيدي دادك يفتايو يبوي كون نفع ذال daran daawa male durbaan dadka igu sheeqabyaaladii waa dareen wax duxaa iyo daawa male ka daran duubiya xanuun ka daran dhegeystayaalaskaasi wuxuu daafuru ahaa barnaamijka ogaal soomaali haddaan nahay kala horraynta ciidamada qaaradda afrika kaalinta afartan iyo sagaalaad baannu kaga jirnaa oo shan dal bismaa naga hooseeya haah konton iyo afartii afrika ka koobnayd foojignaan darrada ciidamadeenaan ka arkay waar ma ciidankeennan boqolaalka kilomitir muddada kooban ku xoreeyey baanan foojignayn maya ee kuwa subax kasta qaraxyada iyo weerarada lagula kallaho waar habeenkii oo dhan bay dhafraan oy heegan ku jiraan waa sababta ay u seexdaan marka la soo weerari rabo waayahay mar kale barqa wanaagsan saaxiib yaal haddaan ku bilowno barnaamijka ogaal ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka oo isgaraabsanaya iyo sidoo kale ciidanka maamulka galmudug ayaa kusii dhawaanaya degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud al-shabaab ayaa inka badan shan iyo toban sano degmadaasi gacankuhayntooda ku jirta waxayna kamid tahay magaalooyinka farakutiriska ah oo al-shabaab gacantooda weli ku hartay milatariga soomaaliya ayaa dhaqaaq xoogan maalmihii u dambeeyey waday waxaana maalmihii u dambeeyey uu la wareegay magaalooyinka wabxo cows weyne iyo deegaano kale oo ku dhow magaalada ceelbuur iminka waxaa loo jiraa wax ka yar afartan kilomitir oo ciidamada dowladda soomaaliya ayaa ku sugan magaalada budbud oo qiyaastii wax ka yar afartan kilomitir u jirta ceelbuur waxaana dhaqaaqa u horeeya uu yahay sidii ceelbuur gacanta al-shabaab oo looga saari lahaa haddaba gudoomiye ku-xigeenka magaalada guriceel shaafici jaamac cabdi oo qadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan aagga hore ee ciidamadu ay joogaan ayaan goordhow wax ka weydiiyey howlgalkan iyo suurtagalnimada saacadaha soo aadan ee la danaynayo in lala wareego guriceel aan idhahdee magaalada ceelbuur isagoo arrimahaas ka hadlayna waxauu yidhi waa maasanta axmed dirir magaciigu waa shaafici jaamac abdi waa ku-xigeenka degmada guriceel Eh, waa kaaga mahad celina sida aad inoola soo xayirtay mahad celin kadib waxaan rabaa eh, annaga wajahada aan ku socono eh, waxa weeyaan sidaad ogsoon tahaabo madaxweynaha federaalka soomaaliya wuxuu iclaamiyey facebook dagaalkii lagu ceri tirayay nimanka khawaarijta ah lagu baacsanayay howlgalka ayaa waxaa qaybo ka ahay dad deegaanka ah iyo ciidamada qaranka alxamdulilaahi waxaad gacanta lagu dhigay deegano badan hadafkeenuna waxa weyaan intii soomaaliya meel kamida ah ay joogaan nimankaas inaan gacanka siino ama maaragtay aan cirib tirno anaga oo matalina dowlada soomaaliya kana mid ah taargetka anaguna waa taargetka dowladda intii dowladu gaarto o dhan ay wada gaarina kuma xer anaga inaan eh, meel iyo taarget nagu noqdo mm-hmm. hadda wajada anaga ku socnaa wajada ceelbur mm-hmm. eh, anagoo ka nimid dhinaca gurceel mm-hmm. eh, dhinaca intaan hadda guulaha aan gaarnana deegaano badan ayaan ka sifeynoo gacanta warin waayahay afar iyo labaatanka saac ee lasoo dhaafay dadka aan deegaanadaas aqoonin ee ku dhageysanaayo bal magacyada deegaanada aad la wareegteen iyo juqraafi ahaan dhulku inta uu dhan yahay gacan ku haynta militariga iyo dadka deegaanku ay la wareegeen haddii aad u tilmaanto waa mahadsan tahay axmed eh, intaba gacanta aan sida buuxda ugu qabanay meelna waa meelo dee tuulooyin yaryar oo aan magacyo lahayn oo dee tiro badan magacyo alfaaken dadku aysan fahmi karin laakiin deegaanada ugu caansan oo hadda raba inaan bulshada la wadaago waa jaw afcad shinfardood shinsheer qawley dab afweyn burujeed beri deryo deegaano badan oo hoos yimaado intaas ka badanna waa ay gacantay ku jiraan waa gartay ceelbuur ayaa hadda kaabay ku haysaan imise kilomitir ayaa loo jiraa kula tahay goormeyse dhaqaaqa u dambeeyo degmadaas lagula wareegayo dadka deegaanku amaba ummadda soomaaliyeed dhegahoodu ay maqli doonaan in ceelbuur lala wareegay horta xaaladan aan kula hadlayo meesha aan joogna ceelbuur wuxuu noo jiraa wax ka yar afartan kilomitir soddon ilaa soddon iyo toddoba kilomitir intaas waaye mhm. dabcan waa dareemi kartaa soddon iyo toddoba kilomitir haday mar noo jirto waxaa ku xigana waa dareemi kartaa eh, insha allahu qabashada meeshan wax weyn lama ahan wax barbar dhigi karo oo de ciidamada qaranka ka hor imaan kara una meeshan ma joogaan waa niman naflacaari ah dee miinooyin iyo adiga wax yar argagixisaabaka inay kusoo galaan maahane awood ay u barbar dhigi karaan ciidamada kasoo horjeeda ma lahan waliba eh, dadkay marahabaabi kareen waxa alxamdulilah ah dadkii ay marahbaabi jireen inay ku fahmeen waxa ay ku tashanayaan awoodooda keliya ay tahay ayagayna naflacaari ay yihiin oo de waxay boobaan maahana wax kalaba saakay aysan meel ku ogeyn ayadiina la isku fahmo shacabku ay leeyihiin waana edagaranayo naga jooga waayahay shacabkii deganaa ceelbuur waxaa la sheegay inay barakaceen oo ay al-shabaabka ku qasbaan inay ka cararaan magaalada maxaad kala socotaan arinkaas axmed waa mahadsan tahay dee shacabku waa ku qasban yahay inuu barakaco maadaama de nimankii khawaarijta ahay oo deegaanka in gacanta ku aayay dowladduna ay go-aan ku gaartay in maaragtay laga sifeeyo hadee deegaankii in marka laga sifeeyo in la deganaada oleysan de meel isla gelin eh, shacabku u barakacay oo waa run waan ognahay eh, haddana insha allah waxaan rajaynaynaa sidaas ugu dhafsiya badan inaan de inta uga sifeeno si nabada ugu soo laaba doonaan waaya deegaanada aad la wareegtaan oo ku dhawaad al-shabaab ay maamulayeen shan iyo toban sano ka badan waxaan ognahay in dadka deegaanku ay eh, qaarkood amaba inta badan ay u dhow yihiin ama ay ku fikir yihiin ururka al-shabaab oo in badan maskaxda ka haystay mar haddii deegaanadaas aad qabataan ujeedkiina muxuu yahay oo dadka deegaanka ah maxaad samayn doontaan horta waa mahadsanta waxaan rabaa inaan marka hore adiga iyo bulshada dhagaysanaysaba aan u cadeeyo dadka deegaanadan eh, hadda aan joogno ku jiro iyo nimanka khawaarijta ah inaysan isku milmin oo dadee ka madax banaanay markuu ugu hadaf ahaan iyo caqiid ahaan ay ahaayeen eh, ay sugayeen yoomin min ayaamilah dawladka garab siinaysa inay helaan xilligan aan kula hadlay waxaa geesaha iga socdaa waxawaaye kumaanin ciidan oo dadkii macawislada deegaanka ahaay eh, sidaas alaa awgeed eh, waxa weyaan waxaan rajayneynaa dhibaatadii ay u geysteen iyo inay ka aarguda doonaan dadka masaakiinta ahaay oo dee xoolaha ay boobka uga qaadan jireen ama cagajuglaynta ay kula joogi jireen inta dawladda ay joogtana ciid beeli doonaan insha allah dowladda markay u imaatay say soo garab istaageen ku ciid beeli doonaan insha allah wayha ugu dambeyntii shacabka deegaanadaasi ku sugan iyo shacabka soomaaliyeed ee ku dhegeysanayo iyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo cid kasto ku lug leh dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab fariinta u dambeysa aad u dirayso horta waxaan rabaa marka ugu waqtiga ka faa'iidaysanayo inaan u mahad celiyo dhammaan cid kasta oo qalbiga taageertay ama aadi ku taageertay ama hogaamin ku taageertay ciribtirka nimankan argagixisada ah marka labaad dadka deegaanka waan uga mahad celinaynaa sida wanaagsanaay oo ciidamada qaranka usoo dul istaag usoo garab istaageen waana ay ku mahadsan yihiin xaqiiqatanna waa wax laga filanayay iyagoon dawladaysan unbay waajib hore tamar is-abaabuleen siay deegaanada uga kiciyeen saakay de waxa weyaan ayagoo uwel eh, garab u baahnaay markii dawlada garab helena siday igu dhiiradeen dadadka eh, shaksiyaadka ah oo deegaanka kasoo jeeda oo nimanka khawaarijka ah ama cabsi ku raacay ama hanti aad keenaysaan u raacana waxaan leenahay eh, waa dee qaldanteen muujad beenaan ii sawratay waxaa la yidhaahdaa bil mugdi ah cid way kaa baxaysaa laakiin kuma geyso bil kow ah nimanka gabalkooda waa dhacay gobolkooda sida u dhacayna waa u dhiman ku kalsoonanina dalkiina iyo dadkiina way idin baahan yihiin isku soo dhiiba ciidamada dawladda waad maaragtay amaan helaysaan sida laidinba laqado madaxda dawlada federaalk idinba laqaaday mm-hmm. inta ajaniska haysataan laakiin markii dagaal lagugu qabto ama maaragtay lagaa itaalroonaado wix uun ka dambeeya haween waxaa jirtaa waa in lagu maaragtay si lagaa rabo lagaa yeelo laakiin hadda jaanis intaad haysato uquuqa gacanta kugu jiro qoragaaga kala fako naftaada kala fako iska waardina markaa kasarka ah eh, dadka shacabka oo deegaanada u dhadhowna waxaan leenahay eh, waa aad ku mahadsantihiin mar labaad mar saddexaad eh, waxaan rajeynaynaa insha allahu inaad qoryaha ila liicayaan tabar mahayaan aad kasoo qaadataan waa rajeynayna waayo hay-aha kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka magaalada guriceel ee gobolka galgaduud isagoo ku sugan aaga magaalada ceelbuur ee ciidamada ku wajahan dagaalka ay kula wareegayaan magaaladaas ayuu faahfaahin dheeraada ka bixinayay markana haddaan aadno laascaanood xiiso dagaal ayaa ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyadoo shalay madaafiic ciidamada somalilan ay ku garaaceen dad shacaba ay ku dhinteen haddaba golaha deegaanka nin ka tirsan oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin dheeraada waxa uu ka bixiyey khasaarihii shalay ee lagu garaacay madaafiicda ee ka dhashay iyo dadka ku dhintay waxaana isaga oo ka hadlayay arrimahaasi weyri waxaa weerar uu soo qaaday musabbixi warkiisu wuxuu ahaa inuu dadka amaatada iyo magaalada iyo dadka birmageyada uu la eegto ha uu ka dhigto beegsi ma garad walaale horta dagaalka waxaa la dhahaa dagaal marka laysku qaado dagaal dembiyeed buu ahaa asal dembiyeed dagaal buu ahaa aslan markaa horta marka bixinta kula soco ciidamada s s na way isdifaacayeen oo bulshadooda iyo magaaladooda ay difaacanayeen sidaa darteed dagaalku wuxuu ahaa dagaal uu isagu soo qaaday saakadii hore madaafiicdu magaalada la dhacay dhinac walba waa kala dhacay ugama turin goobaha bulshada noocay u taabtoonna kuwa khaaska ah iyo kuwa caanka ah wuxuuna ku laayay dad birimageydan ah oo oday sagaashan jiri ku jiro sidaa darteed waa dabeecadiisa maaha waxaan hadda anu kula yaabayno ma garan walaalow eh, dee dhimashadu horta annaga hal askari baa naga shahiiday allahu naxariisto xaqdirlah laakiin dad shacaba oo afara buu dilay oo madaaficdii ku laayay ma garata oo uu ku jirooday waayeelo sagaashan jiri dhaawacu ima tiro koobna waayo magaalada bulshada ku nooshahay buu ku soo ridayey guryo badanna wuu dumiyey dhaawaca dee firirka ah tira ahaan wuu badanayaa wax walbana wuu yeelanaya marka tiro soocan oo haddeer cisbitaalo isku dubarideed ma jiro waa dad dhowr iyo toban qofabaa dhaawacu xaqiiqa noqonaya ma garata laakiin dagaal buu diyaar u yahay wuxuu ka dheefuuna leeyahay ciidamayaduna hegan bay ku jiraan inay difaacaan diyaar bay dadkooda iyo dalkooda difaacaan toddoba bilood iyo dheeraadbu magaaladan weerar ku ahaa madaaficila dhacayay caalamka iyo ummadda soomaaliyeedna way arkayeen wax uga hirgelana ma jirto oo hadda dee muusa diiday caddaystay yidhi anaa furaheeda haya waddo kale oo hadda isagu gelaya ma jirto wadahadal nin kasta oo laga galay uu diiday baaqyadii lasoo saaray kuwii beesha caalamka kuwii qaramada midoobey kuwii saaxiibada soomaaliya o dhan ay soo saaray midooda afrika afrikada bari dhammaan wuu diiday de wadahadalka somalilan doonaysa waa mid sidee u eg waa inaad sawirtaa sheegtaa annagu waanu sheegnay waxaanu doonayno ciidankani inay naga baxaan magaaladeeda looga dubtado maatada iyo dadka bidmigayada madaafiicda looga daayo deegaankooda wuu ku filan yahay ananaka ayagu waa nagu filan yahay ee deegaankooda ay aadaan laakiin iyagu ha sawireen bal nooca ah ay rabaan oo la yeeli karo walaalow laascaanoo dadkeedii caalamku waa u caddeeyey hay-adaha caalamku u sheegeen ummad badan uga hadasha way qaxeen laba boqol oo kun oo qof baa magaalada gudaheeda ka qaxay tuulooyinka ku hareeraysan ee ada caddeeye iyo goori tulo saban kaab sukara dhambadhe iyana dad aan konton kun oo qof ka yareen baa ka dhaxay dadkaasi gudaha etoobiya way galeen eh, dhinacan puntland way galeen oo gaalkacyo ilaa boosaase way joogaan magaalooyinka taleex iyo xudun iyo awrbogays ah, taleex iyo xudun iyo meesha la dhaho buuhoodle iyo tuulooyinka ku hareeraysanna way joogaan dadkaasi wax walba way leeyihin dadbaa jiray dee magaalada dhexdooda la noolaa oo xabadda yaanyada iyo koobka caanaha wax ka dayi jiray dadkaasi markaa nooc walba way leeyihiin dad iyagu dee iska ladnaayoo noloshoodii hore sii tiigsanayana way leeyihiin waa dal qaaxay oo barakacay nina raaxa ma haysto waayaha dhegeystayaal wuxuu ahaa mid kamid a ah golaha hogaanka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wuxuu faahfaahin dheerada ka bixinayay weerar duqeyn ahaa oo shalay somalilan ay ku garaacday laascaanood oo dad shacaba lagu laayay wararka ka imaanaya duleedka laascaanood iminkana waxay sheegayaan in dhaqaaq xoogan oo labada dhinac ay wadaan haba u badnaadaan ciidamada deegaanka laascaanood oo isku dayaya in ay ka jawaabaan duqeyntii shalay ee laascaanood lagu sameeyey dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka maamulka dhawaan dib loo soo dhisay ee s khaatumo ayaa warbaahinta la hadlay saacadii lasoo dhaafay wuxuuna uu sheegay in beesha caalamka ugu baaqayo inay soo farageliso arinta laascaanood loona baahan yahay in maamulka somalilan laga qabto eh, weerarada gaboodfallada ah oo iyo duqeymaha joogtada ah oo laascaanood ay ku garaacayso isagoo sheegay in dadka deegaanku weli ay diyaar u yihiin inay weeraro hor leh oo jawaab u ah duqeyntii shalay inay qaadaan madaxweyne ku-xigeenka khaatumo waa arrimahaas ka sida laga wada warhayo muddo dheer iyadoo duulaan uu ku socday dadka deegaanka uu ku waday maamulka goonigoostada ee somalilan siddeedii bilood ee ugu dambaysana iska horimaadyo aada u waaweyn kuwa ay ka dhaceen magaalada iyo gobolka sool kuwaasee ka dhashay dhimasho iyo dhaawac barakac iyo burbur hantiyeed sidii caadadu ahayd maamulka somalilan ee goonigoosatada ah ciidanka difaaca i c c iyagoo gudanaya waajibkooda dastuuriga ah ee isdifaaca ay xaqa u leeyihiin waxay kala hortageen iska caabin xooggan iyagoo cadowga u dhigay cashar lama ilaawaana sidaas darteed saaxada waxaa ka dhashay khasaare la gaadhsiiyey cadowga iyo dabcan shacabkeennu oo madaafiicdu haleeshay intaa kadib waxaan dhiirigelinayaa ciidamada difaaca ecc khaatumo inay sii laba jibaaraan xaqooda iyo isdifaacooda iyo inay maamulka esanam ka saaraan deegaanka ka annaga maamul ahaan iyo ka shacab ahaan waxaanu dhammaysanay dhammaan diyaargarowgii aan isku difaaci lahay sidaa darteed waxaan ku xisaabtamaynaa shacabka s c ka soomaaliyeed iyo cid kasta oo gacan ka geysanaysa haddii eebbaed mahayo waxaa ilaahay mahadiiya in saaxada dagaalku isbeddel weyn ku yimid tan iyo markii la yeegleelay maamulka ss khaatumo dagaalkii maantana waxaa la muujiyey horumar xagga maydaaniga ah kuwaasoo aan rajayn doonno inay wax ka tari doonto isbedelada aan rajaynayno inay deegaanka ka dhacaan intaa ka bacdi waxaan halkan ugu diraynaa baab maan daneeyayaasha arrintani khusayso oo igu horayso bulshada ac waxaan odhan doonaa biyo sacbadaada lagaga dhargaa cidna idiima maqna ceelna idiima muuqna cidna u caban mayno cidna canaanan mayno waxaad u diyaargarowdaan sidii horeba aad ugu diyaargarowdeen inaad naf iyo maal ku bixisaan maadaama dagaalkani yahay dagaal masiiri ah oo mustaqbalkiina iyo karaamadiina ay ku xidhan tahay waxaan rajaynayaa anoo ku kalsoon nafuurnimadiina haddana inaad u aragtaan marxaladii kala guurka in lagu jiro sidoo kale waxaan baaqudirayaa shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed waxaan odhan lahaa waxaa la maraya marxalad taariikhiya taariikhduyaa isqoraysa waan uga mahad shacabkii soomaaliyeed ciddii gacanna siisay inta kalena waan ka rajaynayna annagu ma difaacayna keliya ssii khaatumo waxaan sidoo kale difaacaynaa karaamada iyo shacabka soomaaliyeed iyo midnimadiisa waxaan idinku boorinaynaa inaad garab istaagga dadkani xaqa idinku leeyihiin aad kala qaabqaataan idinkoo ka difaacaya ama kala qayb qaadanaya difaaca duulimaadka iyo dulmiga lagu hayo intaa ka bacdi waxaan baaq u diraynaa beesha caalamka annagoo ayna waxaa la gaadhay wakhtigii lasoo afjari lahaa duulaanka iyo dulmiga muuse biixi iyo maamulkiisa goosadka ee somalilan sidoo kale waxaan ku baaqaynaa shacabka waqooyi galbeed ee waxgarad iyo culimo leh in badanna waa laydinkala hadlay haddana waxaan diraynaa dardaarankii ama baaqii ugu dambeeyey oo ah inaad wiilashiina iyo gaadiidkiina kala baxdaan deegaanka si khasaare intaa ka badan uusan u dhalan waxaan u malaynayaa inaad garowsan tihiin in shacabka s c dib u noqon doonin ayna ka go'an tahay inuu xaqiijiyo himiladiisa iyo hankiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa waxaan odhan doonaa biyo sacbadaada lagaga dhargaa cidna idiima maqna ceelna idiima muuqda waayaha dhegeystayaal halkaasi wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka s c ama khaatumo ee dib dhowaan loo soo doortay ee laas laascaanood wuxuuna ka hadlayay weerar duqeyn ahaa oo saacadii lasoo dhafay ama shalayba ay ciidamada somalilan ay ku ekeeyeen magaalada laascaanood kaas oo khasaaro dhaliyey weli dhegeystayaal waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal waxagaalolihii barnaamijka ogaal ayaad markana koonfur afrika haddaan aadno magaalada johannesburg dalka koonfur afrika maalintii labaad waxaa ka soconaya shirka lagu magacaabo brixi kaas oo ay qeyb ka yihiin dowlado badan oo kamid ah dunida kaasoo laga hadlayo arrimaha siyaasadda xasiloonida dalalka iyo dhaqaalaha wadamada iskaashaday ee kamid ah urur la yihahdo brixi waxaana ugu tunweyn wadamada shiinaha iyo raashka kuwaas oo isbahaysanaya wadamo waxay doonayaan in dhaqaalo ay abuuraan weliba si gaara ah waxa ay mustaqbalka ay daneynayaan inay lacag brexit la yirahdo sameeyaan si ay galbeedka iyo wadamada maraykankaba lacagahooda ay ula dagaalamaan si gaara ah dolarka mareykanka si ay hawada uga saaraan ayay daneynayaan mustaqbalka dhow ah oo aan fogeyn inay lacago daabacaan si ay mareykanka lacagtiisa ee dolarka mareykanka ay ula dagaalamaan waxaa shirka oo ka furmay johannesburg maalintii shalay wuxuu soconayaa maalintii labaad waxaana la dhageysanayaa qaar kamid a ah dowladaha qaar oo codsiyadooda gudbiyey waxaana kamid a ah dowladaha maanta codsiyadooda la rajeynayo in la dhageysto dowladaha masar iyo ethoobiya oo afrika ka tirsan kuwaas oo la daneynayo ama daneynaya inay ku biiraan ururkan waxaa shirka kasoo qeybgalay madaxweynaha eh, dalka brazil lula dasilva iyo sidoo kale madaxweyne ramaphosa oo madaxweynaha dalka koonfur afrika eh, iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka hindiya narada modi waxaa sidoo kale shirka ka qeybgalay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka rushka sergey lavror iyadoo la sugayey madaxweyne valadimir putin uu shirkaasi ka qeybgalo laakiin maxkamadda dembiyada adduunka i c c ayaa baadigoobaysa ninkan waxaana uu ka baaqsaday inuu shirkaasi koonfur afrika uu isku aamino oo uu yimaado dalkaas si kastaba haddaba dowladda soomaaliya eh, suurtagal ma tahay in shirkan ay ku biirto amaba ay codsi u gudbisato inkastoo wararku qaar ay sheegeen in soomaaliya shirkan ay wafuud ka socotaa ka qeybgalaysa inkastoo dowladda soomaaliya aysan shaacin haddana su-aalahan iyo su-aalo kaleba iyo shirkan waxa uu yahaba waxaan wax ka weydiiyay cabdiraxmaan cabdulla oo ka faalado arrimaha dhaqaalaha iyo ammaanka dalka eh, santahay waa dhawahay waxaa kasoo qeyb galaya shirkaas dowladaha soo korayo dhaqaale ahaan soo korayo dowladahan oo hadda oo galbeedka muxuu ahay dhaqaale ahaan ay maratay aada muxuu ahaa arrimahooda hoos ugu dhigaan inta badan oo ay dhibaateeyaan marka siyaasada oo maaragtay dhowr arrimood arimood muxuu ahay ku saabsan oo siyaasada caalamiga ah dhaqaale ahaan iyo siyaasada caalamiga ah ayuu shirkan eh, daaha ka qaadayaa oo maaragtay maraykanka iyo reer galbeedka oo dhan maaragtay ay bulshada caalamiga ah oo wadamadan soo koraya oo dhaqaale ahaan soo koraya mm-hmm. eh, ay maaragtay uga tashanayaan sidii ay dhaqaalahooda dunida ugu hogaamin lahaayeen dhaqaalaha hogaanka laisku haystaa mm-hmm. eh, dhaqaalaha dunida iyaa lasku haystaa marka dhaqaalaha inta dhaqaale ay leeyihiin hmm. inay maaragtay dunida hogaankeeda qayb ka noqdaan ay doonayaan amaba iyaga ay hogaamiyaan oo reer galbeedka ay maasha ka saaraan sidaas ay doonayaan hmm. iyo siyaasado kale oo aada u fara badan magarata waa gartay marka shirkan waxaa hogaaminaya ruushka iyo shiinaha oo inkastoo gacanta u weyn shiinaha uu leeyahay shiinahan waxaan ognahay in eh, technolojiyad ahaan iyo horumar ahaanba eh, aada dagaal iyo xurguf uu kala dhexeeya maraykanka iyo reer galbeedka marka haddii ay isbahaystaan labadan dowladood oo africa iyo asia dowladaha soo koraaya ay helaan misleedahay in laga tabar roonaan doono mustaqbalka galbeedka iyo maraykanka awoodahooda runtii dagaalka oo shiinaha usoo muddo usoo soo socday iyo maraykanka oo qeybta technolojiyada iyo dhaqaalaha ah hadda marka waxaa kusoo biiray ruush oo isagana dhanka awooda mm, eh, muxuu ahaay military aada ugu xoog badan eh, wadamadan marka eh, yar yarka ah oo dunida soo korayo dhaqaale ahaan sidii lagu maalgashan lahay oo lagu soo maartay looga maartay hortegi lahaa galbeedka iyo weerarkooda marka dowladaha hadda waxaa soo ifbixiyay dagaaladan oo muxuu ahaa siyaasada iyo hogaanka caalamka waxaa soo ifbixiyey dagaalkii hadda ruushka uu ku qaaday ukrainia waxaad la socotaa dawladahan oo hadda soo korayo dhexdhexaadka ama mxua dhaqaalahaan soo korayo sida wadamadan carabta oo kale in ay bilahan soo dhaafnay in aada ay maraykanka ugu hoos baxayeen ama galbeedka ugu hoos baxayeenoo ruushka iyo shiinaha dhaqaale ahaan ay maartay eh, iyaga ku xirnayeen eh, waxaay doonayaan marka shiinaha iyo ruushka iyagoo iskaalmaysanaya in dunida eh, hogaankeeda maaragtay ay la wareegaan waxaana reer galbeedka muxuu ahaay caqabad ku noqotay markii ay wadamada soo koraya ay maalgashanayaan dulsaar tiro badan iyo shuruudo oo maaragtay ayay ayay ku xiraan laakiin qolooyinkan hadda soo baxay sida shiinaha iyo ruushka iyaga kuma xiraan oo maaragtay wax oo maarata colays ma saaraan taasa keenaysa marka wadamada oo safkan soo galaya ay bataan inta codsanaysa iyo inta haddaba ku jirta ay aada usii bataan eh, marka waxaad waxaad moodaa in eh, galbeedka baabaantoodii iyo fawaayadahoodii eh, badanaa maratay hadda la fahmay oo ay ay maratay banaanka imaadeen wadamaka ka awoodooda ay dhisan tahay oo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba walaal waayahay eh, ururkan wuxuu sheegay inuu sameysan doono mustaqbalka dhow lacag u gaara iyadoo ay lacagtaasi kula dagaalamayaan suuqa iyada caalamka inay burburiyaan ama ay dagaala galaan lacagta doolarka mareykanka suurtagal ma tahay mustaqbalka dhow in laga takhaluso eh, oo ay lacagtaasi tartan la gasho lacagta mareykanka runtii eh, wadamo badan oo siyaasadooda ay aada eh, u furan tahay oo waxaa jiro dhaqaalaha mm lacagta doolarka maraykanka aada iyo aad siyaasad ahaan iyo dhaqaal ahaan ula dagaalamo way dhici kartaa marka hadii iyaga lacagta iyadaa laisku bixiyaahoo dhaqaalaheeda iyadaa laisku bixiyaahoo in iyada sumcadeeda banaanka loo soo saaro laisku bixiyaa marka hadii ay lacagtaas ay soo saaraan oo ayna eh, siyaasad ahaan iyo dhaqaal ahaan eh, lacag badan ku dul bixiyaan oo meelo badan laga adeegsaday in ay ka awood badaan waa suuragal eh, laakiin isticmaalka lacagtan maraykanka aada buu u faabadanya dunida maanta wadamo oo fahamsan in maratay lacagtaasi ay dhibaato ku tahayna way jiraan Eh, tusaale ahaan hadda wadankan eh, dariska anahaya kenya madaxweynaha hadda eh, ruto wuxuu dagaal u galay in uu lacagtiisa wax ku soo gato wadamada saliida muxuu ahaaye soo dhoofiya wuxuu dhahay ninkii oo ani dolar uma hayo ninkii lacagtayda wax iga gadanaya waa waa ka gadanaya marka waxaa muuqanaysa marka galbeedka iyo iyo iyo bootadoodii iyo waxoodii in hadda dunida ay sii fahmayso mm-hmm. waana ogtahay oo hadda dhinaca kale markiin aan ka eegno ruushka iyo shiinaha sida ay u danaynayaan wadamadan oo africa oo tartanka loogu jiro maalgelintooda Uh-huh. iyadana way socotaa taasi oo uh-huh. oo hadda waxaad moodaa in uu reer galbeedka meelo badan eh, eh, muxuu ahay laga hoos baxayo waxaad ogtahay dhinaca kale wadamadii uu hogaaminayo ama uu gumaysan jiray eh, wadanka la yidhahdo faransiiska oo kamid ah qaarada yurub ama dalada galbeedka ka mid ah inay dhammaan ay istaageen naga baxa dhaqaalaha in aad maarata anaga aada boogtay naga guur oo in badan oo kamid a uu ka guuray marka meelo badan ba muuqanayso in reer galbeedka cawradoodii ay soo baxayso ama ceegtooda soo baxayso mm-hmm. marka waxaan filaynaa hadii ay ay adkeeyaan isku xirnaantooda dhaqaalaha iyo siyaasadda waxaa kaloo meeshan sii xoojinayo ruushka dagaalkan oo ruushka uu ku jiro ayaa iyadana meesha inuu xulafo helona meeshana waa ku jirtaa ruushka waxyaabaha uu ugu dagaalamayo marka waxyaaba badan baa meesha isdul saaran oo oo maarata reer galbeedka lagula dagaalamayo e, dhinacyo badan marka waxaan rajaynaha in oo ay muxuu ahay waraf oo hadda dadka e, muxuu ahay galbeedka wadamada kasoo horjeeda inay warar fiican uga soo baxaan shirkaas sidaaswaayahay shirka oo maalinta labaad maanta galay eh, waxaa la eegayaa codsiyada dowlado badan oo shirkan ama maxaa la yihahda ururkan inay ku biiraan danaynayo wadamadaas ethoobiya iyo masar ah kamid ah oo africa dhaca soomaaliya inkastoo shirkan la sheegay inay ka qeybgelayso warna uusan kasoo bixin dowladda soomaaliya ma laga yaabaa inay codsato ama ay danaynayso inay ku biirto ururkan runtii aniga ma ma islihi sababtoo ah soomaaliya wadan isaga dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan gacanta lagu hayo waaya oo galbeedka ay gacanta ku hayaan marka ma u malaynayo inay ku dhici karaan in shir noocaasi ay inay codsadaan iska daaya inay xitaa inay joogaan cadeeyaan xitaa aniga uma filayo sababtoo ahna waxaan duruufaha soomaaliya ay ku jirto iyo gacanta ay kuleeyihiin reer galbeedka ama yurub ama maraykan ay kuleeyihiin ayaa noo muuqanaya markaan dhinacaas ka eegna inaysan awoodin in ay shir noocaas eh, ay maaratay eh, ay ka qayb galaan baaba ah, ah, maaratay ah, muxuu ahaay eh, ayaa maaratay ii muuqanayso inay codsadaan iska badaya marka wadamadan oo hadda afka ku dhufatay oo ethoobiya iyo masar ethoobiya waxaa la socotaa markay dagaalka gashay eh, reer galbeedka inay cadaadis aada iyo aada u kulul saareen eh, uu maaragtay eh, dagaalka oo ethoobiya gudaheeda oo gobolka oo tigreega marka dagaalkooda meeshaasaan ka ogeyn in reer galbeedka oo maraykan u hogaaminayo yurub in ay maaragtay dagaal culus ku qaadeen oo siyaasadeed heer ay gaareen in cunuqabatayn ay saaraan waad ogeed marka in uu wadamadan oo soo koraayo sida ruushka iyo shiinaha iyo turki inuu xiriir la samaystay inahan badan marmudooyinkan badanba yani sanadkii had soo dhaafanay iyo sanadihii kusoo maarta ka horeyba abiy axmed inuu xiriirkooda oo aada u xumaa reer galbeedka marka taasaa kalifaysa inuu ku biro dhinacaan waayahay saaxiibayaalkaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan cabdulaahi maracade oo ka faarlooda arrimaha ammaanka iyo dhaqaalaha ee wadamada qaarada afrika waxaan wax ka weydiineynay shirka brexit lagu magacaabo ee ka furmay magaalada johannesburg ee maalintii labaad soconaya iyo waxyaabaha shirkaasi dirada lagu saaray iyo soomaaliya kaalinta kaga aadan weli dhegeystayaal ogaal ayaad maqleysaan markana waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay lagu hadalhaayay isla baraha bulshada ayaad ku dhagaysataan xubintan wadajir waxaa kula socodsiinaya cabdulaahi bootaan xidig iyo anigoo ahlul maxamuud aadan markaana ku horumarno dhanka hadalhaynta sacadihii lasoo dhaafay cabdulaahi oo baraha bulshada waxaa aada loogu hadalhaayey israsaaseen xoogan oo u dhexaysa ciidanka dowladda iyo al-shabaab oo xalay ka dhacday saldhigga degmada kaxda ee magaalada muqdisho waxaa la sheegay israsaaseyntaasi inuu ku dhaawacmay taliyaha degmada kaxda oo dhaawac dhaawacaadu fudud uu soo gaaray afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ayayna al-shabaab muqdisho waxay ka geysteen weeraro qaraxyo iyo madaafiic ah subaxnimadii shalay ayaan ahayd markii ay gaari qarax ah isku dayeen inay la galaan xarunta dhulbixinta ee dowladda hoose ee xamar iyadoo laga hortegay al-shabaab ayaa weeraro xoogan waxay kala kulmayaan gobollada dalka waxayna isku dayayaan inay magaalada muqdisho ka sameeyaan weeraro ay ku doonayaan inay ku carqaladeeyaan amniga caasimadda saacadihii lasoo dhaafayna baraha bulshada ayaa aada loogu hadal hadalhaayay ay shabaab ka geysanayaan magaalada muqdisho luule hadalhaynta haddii aan halkaas oga nimaadno markaana dhanka qormooyinka goormada ugu horreysa dhankayga haddii aad rabto inaad aroortii adigoo faraxsan soo toosto ogow cidda aad la hadlayso habeenkii qofnaha ka ogolaan inuu fakarkaada kula yeesho malaysiga xun waa mid dila wax kasta oo qurux badan maalin walba waxaad u dhowaanaysaa oo tallaabo u qaadaysaa dhanka geerida haddaba sii hagaajiso la kulanka ilaahay ku noolaal maysid nolol farxad leh haddii aad danaynayso oo aad daba gasho waxa dadku kaa sheegayaan weligaa farxaddaada ha gelin qof kale jeebkiisa dulqaadku waa geed qaraar waxa uuna soo saaraa miro macaan inta aad naftaada qiimaynayso ayay bini'aadamku ku qiimayn doonaan sababtoo ah qof walba waxa uu jecel yahay qofka naftiisa qiimeeya waa tahay cabdulaahi ow qormada ugu dambeyso dhankeyga haddii aan soo qabto marka fitamin e jirkaaga ku yaraado aragga indhahaaga ayaa aad u daciifaya haddii fitamin e-ga jirkaagu uu ku yaryahay infekshanka dhiig raaca ayaa saaxiib kula noqonaya marka ay awoodda ragnimadaadu yaraato waxaa jirkaaga ku yar fitamin e xusuustaadu markay yaraato waxaa jirkaaga ku yar fitamin e-ga marka uu fitamiin iiga jirkaagu ku yaryahay waxaa wejigaaga ka soo baxaya finan aan xad lahayn cudurka kansarka waxa uu aad ugu fudud yahay inuu ku dhaco dadka jirkoodu uu ku yaryahay fitamiin e xinjirowga dhiigga ayaa aad kuugu badanaya haddii jirkaagu uu ku yaryahay fitamiin iiga difaaca jirkaagu waa uu yaraanayaa marka uu fitamiin iiga jirkaaga uu ku yaraado miraha loo yaqaano afakaandhada waa mid ka mid ah cuntooyinka qaniga ku ah fitamiin iiga e haddii aad aragto qof muuqaal ahaan daadiisa ka weyn ogow waxaa ku yar fitamiin iiga e fitamiin iiga e waa macdanta timaha u qaabilsan in si fudud ay uga soo baxaan maqaarka hoose ee madaxa dumarka fitamiin iiga jirkooda uu ku yar yahay waxaa ku badan dilanka iyo burbiyoodka ugu dambayntii qormadan ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey gabdhaha aadka ugu xanuunsada caadada waxaa jirkooda ku yar maadada fitamiin e-ga si aad u hesho fitamiin e waxaad cuntaa midhaha afakaandhada iyo cunnooyinka kale ee dib u soo celinaya maadada fitamiin e-ga oo jidhkeenna muhiim u ah guud ahaan qormadan ayaa u dambaysay xubintay bandhigga warbaahinta bulshada luuli cabdulaahi ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo saaxiibayaal waxaad dhegeysateen xubintii bandhiga warbaahinta bulshada ah. welina waxaad la socotaan barnaamijka ogaal saaxiibayaal weli ogaal ayaad maqlaysaan markana wararka soomaalida ka baxsan ee dunida inteeda kale ayaan aadaynaa dalka zimbabwe ee qaaradda afrika maanta oo arbaca ah waxa shacabkiisu ay u dareerayaan codbixinta doorashooyinka madaxtinimada iyo sharci dejinta si weyn waxa ay dadku ugu dareereen goobaha codbixinta ninka u ololeynaya ama ninka codadka ugu badan looga shakinayo ayaa madaxweynaha dalkaasi mangawanga waxaana la tartamaya in lagu magacaabo lenson jamisa oo afartan iyo shan jir ah kaasi uu hogaaminayay xisbiga ah, loo soo gaabiyo c c si kastaba waxaa la filayaa in doorashadaasi si xasilooni ay ku dhacdo inkastoo doorashadii labada kun ka dhacday dalkaas la sheegay in eh, si tuuganimo ah codadka loo shubtay shan toban qof oo u dhashay dalka mexico iyo hal qof oo u dhashay venezuela ayaa dhintay kadib shil baabuur oo ka dhacay bartamaha mexico ilaa iyo soddon iyo lix qof oo rakaab ah ayaa dhaawacmay waxaana loo qaaday cisbitaal kadib markii bas uu shil gaari uu ku galay subaxnimada hore ee saaka magaalada buala ah oo dhacda gudaha dalka mexico wararku waxay sheegayaan in labadan gaari oo si xuuliya ah ku socday ay isku dhaceen taasina ay sababtay dhimashada iyo dhaawaca dadka dacwadoogayaasha baa iyo dambi baarayaasha maxkamadda dambiyada caalamka ee i c c ayaa waxaay ku raad nin hogaaminayay maleeshiya horey ugu jirjirtay e, dalka e, bartamaha afrikada dhexe maximum oo afartan iyo afar jir ah ayaa hadda labaadi baadigoobayaa kaasi oo laba kun saddex iyo ka dagaalanta afrikada dhexe waxaana uu wajahayaa labaatan dacwadood oo kala duwan kuwaas oo dhacay laba ilaa laba iyadoo la sheegay in eedaha loo haystay ay kamid yihiin inuu dad shacaba laayay ugu dambeyntiina ugu yaraan siddeed ah oo gubtay oo muhaajiriin u badan ayaa waxaa laga helay dhulka keymaha ah ee dalka griiga iyo sidoo kale turkiga u dhexeeyo lama ogo dadkan asal ahaan halkay kasoo jeedaan balse dowladda griigu waxa ay sheegtay in dadkan ay ahaayeen muhaajiriin tahriibayaal ahaa weli dhegeystayaal waxaad maqlaysaan ogaal waayahay saaxiibyaal ula ogaay ad markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii waddani maxay kula tahay halka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now waranagu annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe a federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaa lay leedahay ayay kasoo kacayayayay kasoo kacay hayay hurdada lamaa bogto horseed lamaa naste hwlgalaywlgalaywlgalaabdulow maxaa dhacay maxaa dhacay inbow galbeedkii mayaa la geli ware miyaa ka yeedhay warsanqaylolaadama goradaasana warwarka waa dhiftintiina dhambaalkiinna caddeeya aryaada waahay ogeede wixii ciidan dowladeed galmudug ku gurguurtay bandhig hubeedka reer galmudug soo bandhigeennahe waa dayayseen nimanka cagaha celi waayaa la yidhi mahay maqlaan waa lagu soo socdaana waa ka kudaan dadweynihi ay isku diri jireenna iyo kay ku dirmeen soo baxa waa cararneen nala carara mugay dhaheenna balaayaha la carartay dhaheen hadda warma yaale hayaay hayaay hayaay way kasoo kacay hayay waleemaah war cabdullaw caws weyne iyo webxood dufaaca shabaab ugu adag aheed markii ay ka carareenaa la ogaaday horta in ciribtood go'day waxaase ugu dareed shacabkii caws weyne markii ay dhaheen kabaxa magaalada laakiin shacabkii oo dhiirada waxay dhaheen annagoo joognaad noogu timideen insha allahu annagoo joognaana ciidanku noo imaanayaa sidii yaana ilaahay u qadaro caws weyne ciidankiyaa galay kadibna nin gaba ku soo dhoweeye wuxuu yidhi ciidan calanka loo dhaarshay iyo ciidayada hooyo casharranaa in badan soo bartoo loo carbiyey hawsha oon caajisayn baad tihiin caadil mahadiiye cudud ciilka biisaad tihiin oon cabsi oqoone cagta iyo codkiinniyo haddii ciribtu soo yeerto oo ciiro boorliya kacanbus iyo ceeryaamo carar bay niyeestaan wixii idin colaadsha war horaan waxaa loo yidhi col intuu guulguulkaaga gooyo galidkaaga ma gooyo waar waxaan maqri jiray adiguba caqlaad leedahay carar maxaa dhaama waar kalamaaney kuwii diinta ku gaban jiray kuwaan guulle ka cabsan jirin kuwii gardarrada badnaa kuwii wax gumaadi jiray raggaan gabadaynin iyo waxaa helay geesi yaal shabaabkii waag oo godkoodii ugu galoo maantaba guuldarraa u taal guulaysta guulaysta geshka yagow guulaystaa maryadhaha ciidamadaynu gefka uma dulqaataan gardarrada ma geerida ma diidaan wardadka cawsweyne waxay yidhaahdeen dalladaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galay war dadkii hore hadiine hees aan xalay ku dhafrayon qaadi rabo fariimaha dagaalka ayaa waxay tahay shabaab waa arkaynaa sida loo galo waa arkaynaa firxadkooda waa arkaynaa khawaarijta waa arkaynaa cabsidooda waa arkaynaa war in la arkaa hadday wax ka tarayso madaxweyne nafta gareen baasu u fiirinaya nafta uga dhicitay war heeska iga dhexgeline qalcadda labaad waxay leedahay meeshay ku dambeeyaan waa arkaynaa dagaalka waan u socnaa madaxweynaha waan u jeednaa ciidanka waan la jirnaa waryaa tanoo kale arkay warkana ma dhaqan cilin baa loo keenay waa arkaynaa oo ku dhafraya ninkan war ciyaalka xaafaddu macawisleymalaya idinku yidhi waa shan iyo markii dadkiina leynaya ma u jilicsanaayeen war hora loo yidhi dagaal xitaa hadduu boqol sano qaato marka loo jeestuu dagaal yahay war waxaa kaloo la yidhi beentu markay kashifanta lama sii wadi karo beenay waa run beenay waa run waa ka hor laba wiiloo isku dugsi ahayn ayaa mid midka kale aad uga cabsan jiray qaddo uu riiqi jiray guriga canjarada uga soo qaadi jiray looxana waa u dhaqi jiray maalintii dambe intay meel cidlaa isku heleen ayaa kii casa jiray markuu nafta u yaabay hal feergemey kii kale laga casa jirayna markuu arkay gafuurkiisoo dhiig leh cagahoo wax ka dayey kii cabsa jiray oo farxay wuxuu ku shallaayey waxaan cabsi kurba iyo dhibaato soo maray halkaas feer miyaa iga xigay war guul nin holliyaa hore laguu dhihin khawariij si carrada joogtay in labada cid baan hore ula dagaalinay haddeer waa la cayrsaday war calaa kulli xaal waxaa hore loo yidhi ilaahay markuu adduunyada dhise aadmiga sime Eh. ninna saagiino adoonsado uma abuurine eh, miyaa ka dhacday mar haddaad ogtiin asxaan iyo wanaag inaanu oggolayn eh. imalaawihi ajashaada raba looma arxame wartalegaraam intaan la xelin ayaa soomaali kale maana la isugu keenay kadib dagaalkay iska waraysteen midkii horreeyey wuxuu yidhi shabaab waa la ceyriyey kii kale wuxuu yidhi waa la eriyey mid kalea wuxuu yidhi waa la baacsaday mid kalea soo boodo wuxuu yidhi waa la raacdeeyey mid kalea wuxuu yidhi waa la bursaday mid kala yidhi waa la buusay kii u dembeeyey wuxuu yidhi fakataxay dheheen war ma fadalkooda laga dhaansaday war waxaad ka tagta cagahay wax ka dayeen hayehe fadaanta miyay gadiyeen war ma ooday jabsadeen wa shamsi baa lagu qaaday war oodqaadis iyo jiidis waa isla gurugeyne waa kudee nimankii haye roora jabsadeenna aryaadhaha kuwaasu meelay fadhiyaan ma laho samigay cabdulaba wuxu yidhi how godaadkiya laga gubo waxay gaaleen gaabib cidla godadkiya laga gubo waxay gaaleen gaabib cidla war cabdulow ma gabiib bannaanay xabad u istaageen hadda caqli xumadooda geri go'an cidla ciidan garabsaadiyo gacali dhoweyn gabal maygu dhacay miyay ka maraysaa war kalamaana war ma haysaan cadowgaasi meel kasta waa ku jabeen qarax ay ku rari jireenoo laga raysteen waxay isku dayeen inay muqdisho soo geliyaan leyli calaawa ay buruuf ka dhigeen bay soo buuxiyeen baa layidhi hayehee xabagii burma ay soo mareeyeen oh, maxildhibaana iska soo dhigeen war warkaa dhexgelin ifka xalaal markay marsiinayaan miyo if iyo u leexdeen waar toos bay u tageen baa lagu yidhi war adigii laftaada ka tageen baa lagu yidhi war moog baa tahaye ciidanku markay ka war xabad bay ku bilaabeen kadibna keligood bay qarxeen haddaba waxaa la sheegay firirkii ka baxay in hal ninku dhintay dad xaafado fog joogaana waa ku dhaawacmeen markaa ma ka dhacday iska qarxow cidmaar qarxin aduu ma qarxay aryaadhaha war ma haysiin laakiin taageerayaashooru waxay dhaheen ah. haddaad saas ku sii wadaan guul baad gaaraysaa naw ar-shabaabkana miyaa la taageeraa war shaydaan lama waayo heere war kalemaanay war ma haysaane ah. waxay xaaladdu maraysaa ah. taartaanbaa lagu jiraaye iminkaba hurdow toos aryaa mugga hore nafteera ma waanaan ku dhihin hurdada lamaa bogto horseed lamaa naste hwlgalay hwlgalay hwlgalay tartamahayaa waar mujaahid maxamed kaahin cid la tartantay ma jirto war taraama tartami karo khamiisa u socdaa jorgiya si loo xiro war haanobadanoo taraamka dhagan huma ninroganiyoon ameelihire war sheegoo wax kalaa lagu eedeeyee tartan kuma jirin war warka ha iga gelinine tartankii hirgeliya hibadaada oo dhowr jeer dib u dhacay muddo go'an baa loo qabtay horta yaa garsooraya tartanka war tartankan waa kii horey loogu ballansanaaye saaxiibka eebwaansangaab wuxuu yidhi war hooyina samaalow sawdka aadna leedahay iyo sadarkan kugu qoray mareeg beertaada saartee saaxiibkaa ka waridee iga saartay dhaayaha ma sidii horeeto lagu kala socdaalaa mise waa mid saxa oo taariikhda lagu sugay warwarka ha iga dhex gelinine taariikh sugan ayaa loo cayimay waana kowda sebtembar waxaana ka dhiman toddobaaduun haye hata gobayeelka tartime oo sheegdana aryamadeeyo war mahaysida waxaa lagu yidhi guurow gabay geeraar baraambur iyo dhammaan suugaanta nuucyadeeda kala duwanaa lagu tartami karaa inay guulaystayaasha waxaa maalmarinahayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud war ka hor suuqa bakaaraha waxa ka dhacday bil ramadaan al-shabaab waxay qabteen tartan qur-aan akhrisa kadibna ilmihii ku guuleystay kaalinta koowaad waxay amaalmarin u siiyeen qoraha aaka iyo bumbo iyo bastoolad kaalinta labaadna waxay siiyeen qoraha aaka ah kaalinta saddexaadna bumbo marka maalmahan madaxweynuhu furunta u fadhiyaaho dagaalow ku jiraahe abwaanada tartankaa ku guuleysta ama u dhashiikayaal iyo beekaamyo ku amaalmariyaa aryaadhaha ninka af ku dirira inuu gacan ku dirira maxaa u diida afku wuxuu la xoogaya makliga xawda kaa jara baan maqli jiray war calaa kulli xaal go'aanka madaxweynuhu waayahan waan dagaalamaynaa waan dagaalamaynaa dumarkii raggeennaba ina soo dareershaa ow ahay dee tartanka ku guulaysaa dagaalka hore ula geshide warwar mahaysanaa shaqaalaha wasaaradda cadaalada iyo dastuurka ma maantood waxay isugu yimaadeen hoolkii shirarka waxayna yidhahdeen waxaan u diyaarsannahay garab istaagga ciidanka iyo dabargoynta khawaariijta hadda hal xaboo maas afka ku soo xirtay ama koofi wata ma jirin war bashiira war ma hayside madaxweyne dani iyo madaxweyne xasan sheekh gaalkacyay ku kulmayaana la yidhi war bashiirow wax la waayay geelow ninkii waa lambawduda aryadhaha war ma haysine ra'iisul wasaare xamsa waxa la kulma taliyayaasha ciidanka amniga waa dhintay waa baxsaday waa dhintay waa la waayey ma uu yidhi waar tigtog loo xidhay bow ama buldaanana loo haystaa war bashiirow war ma haysine buntland tigtog nagama xidhay tiri aryadhaha war ma haysine hadda ka waxaa la yidhi laba nimo arag galaa la kala celi waaye erinjarbuwa ma iskamaageen buumacaduba isku dilay warwarkaa naga qasinina labadii nin markii la kala celi waaye wiil ciyaalka xaafadda aha hadlay laakiin mid caqli badan ahaa wuxuuna yidhi labada nin midka toorida wataan la jiraa anigu kadibna labadoodii mid kastaa midkii kale ka shakiyey markaasuu gadaalgadaal u baxay war calaa kulli xaal wiilkaas labadii ninaa ummaddu ku daashee la kala celi waaye xeeladaay ku kala caranaanoo keene ee hadday aa soo qaadateen ood ula jeedeen war shabaab miyaa carar waxaan kuugu dhiman yahay warwar ma haysida gooja cadda laguma kala bixin warwaaqlow adigana gooja caddahay kaaga dhagantahan kugu nacaye reer cosweyne waxay dhaheen alluu yidhi galladdaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galay horta shabaabku amiirada ka tirsan oo maalin kasta xogtooda soo tabiya ma iska qabtaan warafayeenka wasaaradda gaashaandhigga caanood wuxuu yidhi dhallinyarada waxaan kula talinayaa inay isu soo dhiibaan kolleyba amiiradu waxay iskuday doonaa inay cararaan waana la dili doonaa amba waa la qaba doonaa ou yidhi laakiin dhalinyaro in laftiina ha halligin ou markii ay dagaalka idiin soo diraan soo gembiyo jiirada ka soo leexda uu yidhi hadday idin waardiyaana idin suurtageli weysane furunta markay idinsoo geliyaan qoraga inta gadaal ka tuurtiin oo jilibka dhigitiin gacmaha kor u taaga ciidankeena waa la ballanoo idintaaba maaya markaasi warqishkaas ma dhallinyarada uu sheega soo amiiraduba maqli maayaan war iyaga qudhoodu inay is soo dhiibaan kama reebana hayay hayay hayay ka soo kacay hayay waayahay dhegeystayaal xubintii kalamaan waxay qayb ka ahayd barnaamijkeena ogaal saaxiibayaal aniga oo ah axmed jareer ayaa barnaamijka idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinayay mar kale intaan kulmayno nabadgelyo